الحمد لله رب العالمين والعالمين سقيم ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحمه الله تعالى باب أوقات النهي أوقات النهي سراد بابي أوقات داس وعشان وقت ويه salaada subax markaas waxaa weeyaan markii kadib lama ogola in markaa wax salaada la tukado oo sunno mutlaqa ah, macnaha salaad sabab aan lahayn salaadii sabab adilada waa la tukan karaaye sunno mutlaqa ah, waa la tukan karin salaada markaas waxaa cadayd markay soo baxaysana iyadana waqtigaana waxa markaa wayar adagtaa waqtigaas ka cadaydu soo baxayso iyadana markaas waxaa weeyaa lama tukanayo istiwaha markay cadeedu sabada barhtankeeda taagan la tukan maayo salaada casar kadibna iyadana la tukan maayo marka ay cadeedu sii dhacaysana iyadana la tukan maayo can cabdillaahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi shahida cindii agteyda waxaa soo xaadara rijaalun rag baa soo xaadara mardiyuuna qaalo laga yahay وأرضاهم كوغا لوغوها لنقشة بنية عندي أغتيدنا عمر وياني رقاسي وحيرا عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وديلي عن الصلاة الصلاة وديلي بعد الصبح صبح كذب حتى تطلع الشمس عدد ولا يصاب بحضر وبعد العصر عصر كذب وديلي حتى تغرب إلا يدعضو وما في معناه من الحديث كان إيا وما شيء في معناه معنيس خصوانه من الحديث حديث كمين انت بيقول ليه؟ dareemaya ma shahiida cindiya agteeda waxaa soo xaadiray buu yidhi oosoo eh, xaadiray oo yimid rijaalu rag oo mardiyuuna raali laga yahay wa waxaa lagu raali noqosho badan yahay cindiya agteedana cumar weeyaane ana rasuululahi sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu diiday can isalaati salaad bacda subxi subaxa kadib salaaduu nabigu diiday sala allahu caleyhi wasalam xataa tadluca shamsu cadaadilaahi soo baxdo وبعد العصر عصر كان نبي قديد عليه الصلاة والسلام حتى تغرب الله العظم وما في معناه من الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيلنا الصلاة الصلاة المجلة بعد الصبح صباح كذب حتى ترتفع الشمس على الله كرنا قنيسه ولا صلاة الصلاة المجلة بعد العصر عصر كذب حتى تغيب الشمس على الله دعيسه قال المصنف مصنف وحيري وفي الباب عن علي بن أبي طالب وخسوة وعبد الله بن عمر وعاص وأبي هريرة وصمرة بن جندل والسلامة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن الجبل وكعب بن مرغة وإمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والسنابحي ولم يسمع من النبي نبي كمنا مقل صلى الله عليه وسلم السنابحي قاس النبي كمنا مقل فحديثه حديث كيس مرخى مرسل ومرسله انت أصوص حيث حديث كسوري معنه الواسطة marka waxaa weeye masaladaas waxaad ka fahmaysaa halkaas salaada markaas waxaa weeye shan waqti bay xaaraan tahaa naleh shantaa waqti waa bacda salaati subxii oo markay salaada subax kadib iyo markaas waxaa weeye cadeedu ay markay sii dhacay soo baxayso iyo markay cadeedu samada bartankeeda ay taagan tahay istiwaha duhurkii iyo markay casar kadib iyo cadeedu markay sii dhacayso shantaa waqti salaada la diidan yahay waxaan waa salaad aan sabab lahayn weeyaan laakiin salaadu hadday sabab leedahay sida mathalan sababkeeda inuu mutaqadim yahoo kale muta oo kale muqaaran oo kale sababku saddexdaa weeyaan sabab waa mutaqadim waa mid horeeye weeyaan sababna waa mid muta-akhiro waa mid dambeeye weeyaan sababna waa mid muqaarin oo haddan lasoo xeero weeyaan sababka mutaqadimka wuxuu noqon karaa sunnihii salaada subax ka horreeye baad ilowday ama dee waxaaba masaajidka ku tukaas lahayd oaba la qiimi masaajidka markaasaa u gashay markaa salaada ka baxda iska tukan kartaa leanna sababkeeda mutaqadima waqtigeeda horreeyey macnaha waxaa kaloo samayn kartaa haddii subaxu kaa tago kale oo cadeedo soo baxaysa aada soo tooso dee odhan maysid xilligan waa la diiday waa tukanaysaa leanna salaada waqtigeediibaa horeeyo sababkeeda mutaqadima sababka muqaarin buu iska noqon karaayo mathalan masaajidkaa soo gashay iyadoo markaas waxaa weeye cadeedu ay godka sii galayso ama baadka ay la soo baxayso soo baxayso waa had iska tukadi waayo waa sababkaa hadda muqaarama matalan iyadoo cadeedda samada bartadeed ay taagan tahay bay madoobaatay waa la tukan salaad wuu ku soofiyey le-anna waxa weeyaan sababkeeda muqaarama sababka mutaakhirkana waa sida salaada istikaarada oo kale iyo kuwa lamidka وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق مالك خندق ومالك حزابه bacdamaa qarabat ishamsu cadeed intay dhacday kadib fajacala wuxuu guda galay yasubu inuu caayayo kufaara qurayshin macnaa inuu habaarayo fajacala wuxuu guda galay yasubu inuu caayayo habaarayo kufaara qurayshin gaalada reer quraysheed wa qaala wuxuu uhi yaa rasuullah rasuulka ilaahayow maa kidtu umaana dhowaanin maa kidtu umaa baab mudhigaya muxuu dhigaya baabu qadaa ilfawaatim baabu qadaa-il fawaati in markaas waxawey salaadaha kaa tagaan qadaysa iyo wa tartiibiha qaabkaa u tartiibinaysa macnaha ana cumar bn khadaab radi allaahu canhu jaa wuu yimid yowma alkhandaqi maalinka khandaq bacdamaa qarabat ishamsu cadeed intay dhacday kadib fajacala wuxuu gudagalay yasubu inuu habaanayo u caayo macnaha kufaara qureyshan gaala qureyshan waqaala wuxuu yidhi yaa rasuullahi rasuulka ilaahayow maakintu umaana dhowaanin buu yidhi وصلي العصر عصر خينا تكذو حتى كادت الشمس عدد الله دواتي تغرب إلى بعضه فقال النبي النبي وحولي صلى الله عليه وسلم والله ما قدرت ما صليت أمانة كنين قال وحولي فقمنا ونستغني إلى بضحان بنان حقي ونستغني فتوضع للصلاة صلاة والنبي ويسيسي صلى الله عليه وسلم وتوضعنا لها أنه صلاة ونويسيسني فصلى العصر عصر في وحد كذي بعدما غربت الشمس cadaadiinta ee dhacday kadib uma sallaa wuu tukaday bacdahaa salaadii casr kadib almaqriba salaadii maqribbuu tukaday marka salaadaha hadday kaa tagaan waxaad u tukanaysaa siday u kala horreeyaan salaado hadday kaa tagaan siday u kala horreeyaan midba midday ka horreysa horta tukanaysaa saa darteed waxaa weye haddii casarka uu kaa tago dee maqribkii kadib inaad xasuusato ama waxaweye maqrib kadib tukato maqribkaa tukani kadibna maqribkaad markaas waxaa tukanaysaa uh, marka waa kaan sheegnay shalayoo waxay ahayd salaadan loo yaqaano salaatul khawfka inta lasoo la jiriinin bay ahayd marka budxaankuna waa tog magacii madiina ku yaala hadda waxaa loo yaqaanaa waadi abijayidata loo yaqaanaa waaya وعن عبد الله بن عمر رضي الله باب فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعات كفضل إلى وجوبها واجبنية كذا صلاة الجماعات كمركم واجبة مصوصنا يا جماعة رضي الله كتبنا سيدة الراجحة وواجبة يا نصوصنا يبديهين وحاوي آه تقريبا انكبضا مرخص حاوي إحدى عشر دليلا كو يتمن دليل انكبضا بالله يا مرخص إن وحاوي يعني صلاة الجماعات واجب تهي waayo marka waxay qabaan madhabka shaaficiyada iyo imaamu maalik waxay qabaan waa sunna bay qabaane waajib ma aha wuxuu qabaa marka imaamu nawowina waa fardu kifaayo qabaa xanaabilada iyo waxaweeye muxaqiqiintu sida ay qabaan iyo muxadisiintuna waa waajib bay qabaan raggu inay jamaca ku tukadaan ilaa miqdaar mooyaane imaamu shaafici laftiisa oo qaba markaas inay waajib inay sunno tahay haddana kitaabkiisa umka loo yaqaano wuxuu yidhi لا أرخص لأحد أن يترك الجماعة إلا من عذر أنه قفنا أما فسحي إنه كتك الصلاة جماعاتك وجمع إنه كتكذو إنه كتك الجماعة أما فسحي إلا عذر دار وحيسمو يعني وعذر دار أديدي إنه جرمو يعني وايه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول صلاة الجماعة صلاة الجماعات أفضل ويكفر لبلنتها من صلاة الفذ صلاة قفك كلي كده بالسبع وعشرين درجة تضيع لوات الدرجة مرخ صلاة ضد الجمعة كنت كويده وحاول يوي سحي سعي لكن دي الذنب بعد قشيو الصلاة دي وحكتك تجمع إذا كتبتك الذنب بعد قشيو كلي أنت لكن ذاهلية مثل كذاهلية وحو قبابة الصلاة هو بعد الولد بلتو قبابة جمعنا ما ما أنسحي قبابة الصلاة جمعة وكله جمعة وكله ويا بينا جمعة وجمعة ما أنسحي saasoo kale weyaan batanayda qaadis maysa ku leeyihi ilaa cudurdaarna haysata mooyaan laakiin qowlka waa laga xoog badanya kolley cind <clears throat> allah inuu xaq yahana waa laga yaabaa haddana waxaa markaa xoog badan warkaas in markaa waxaa weya waajib ay tahay lakin hadaad ka tagto salaadu inay ansaxayso waajibkaas salaada jamaacadku marka maxay ku guntamaysaa maxaa ugu yar jamaca waxaa ugu yar imaam iyo ma'muum baa ugu yar waayo nabigu sal slam wuxuu ihi afdalu min salaati alfajdi ma odhan min salaati alitnayni ma odhan laakiin sidaad raajixa jamaacaadka luuqada carabiga jamcu waa imisa waa saddex qof iyo wixii ka badan saasaa xogla laakiin culamada qaar baa waxay yidhaaheen aqalu ljamci waa itnayn jaamaca xawiir waa laba bay yidhaaheen markoodna waa saddex bay yidhaaheen وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحنا قال رسول الله رسولك الله وحنا صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل لك صلاة ديسة في الجامعات جماعة وكتكه وضعف ولولا من لابي على صلاة صلاة ديسة يلد يرطي على بيت قل ديسة وكتكه في بيت قل ديسة وكتكه وفي سوق سوق ديسة خمسة وعشرين ضعفا شن يلا باطن لمن لاب وذلك أنك وحاول أنه إذا توضع مركو ويسيسته فأحسن الوضوء ويسد ونجيه ثم خرج وبحر المسجد مساك حقيسة وبحر laa yukhrijuhu isaguna laa yukhrijuhu isaga una saaraynin ila salaatu salaad mooyaane lam yakhudna ma tallaabsado watan tallaabo ilaa haddii kala rufica kor baa loo qaaday lahu isaga bihaa bisababihaa tallaabadaa sababteeda darajatan daraja kor loogu qaadi waxadna canhu bihaa khadiyatan waxadna ilaahay kaga tirtiri canhu xaggiisa ama waxudna waa lagaga tirtiri waxaa weeye canhu xaggiisa bihaa tallaabadaa sababteeda khadiicatan gafaa lagaga dhaafi faidaa sallaa markuu tukado lam tasal ilmalaa'ikatu malaa'igtu kama zuulayso tusalli inay u ducaynayso caleyhi dushiisa maadaama inta uu joogo fii musallaahu booskii uu ku tukaday iyo meeshii uu ku tukaday oo maxay odhan malaa'igtu allaahuma salli calayhi ilaahayo markaas waxaa weeyaan u naxariiso allaahuma kfir lahu ilaahu dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu naxariiso آه. اللهم صل عليه ورنسه معنى اللهم صل عليه إله أمان وياه اللهم صل إله أمان عليه دوشي سو جمع الصلاة يا ملائكة بحريدة إلهك أمان وهكاك تسكيه ورمي اللهم اغفر له إله دمناف اللهم ارحم له ونحرسه ولا يزال قفك كمزولي في صلاة صلاة من انتظر الصلاة الصلاة تسويه متفق عليه ولفظ البخاري معنى وفضل له حكوه ليه مرقو ويسدي رميسره macna weysada uu wanaajiyey inuu dhammaystiraa laga wadaayo masaajidka uu baxo oo wax kale uuna u baxayn ilaa salaadaas mooyaane tallaabo ma tallaabsado ilaa haddii kale dembaa lagaga dhaafi darajana kor baa lagu qaadi waxaa weeye markuu tukadana meesha hadduu iska sii yar fadhiyo malaa'igta u dacayno ilaahu jamaca sare ku ammaan una naxariiso una dembi dhaafa oranaysaa riwaayaadka barkood waxay ku daraan allaahuma tub calayhi ilaahu ka toobada qulba qofkuna waxa weeyaan qof salaad ku jiru la ajri yahay intuu salaada sugayo oo waqtigii salaada on gaarin haddaad masaajidka iska sii tagto oo iska sugta salaada kaanamaa qof tukanayo salaadan ku jira dabad la ajri tahayba salaatu rajul ninka salaadiisa fi ljamaacati jamacaadka ku tukado tadacaf waa loo labanlaabi calaa salaatii salaadiisa fii beyti gurigiisa ku tukado wa fii suuqii suuqiisa ku tukado bikhamsatan wacishriina dacfan shan iyo labaatan waxa weeyaan darajo wadaalika arrinkaas waxa weeyaan annahu idaa tawadaa markuu weyseysto وفاحسن الوضوء ويسد ونعجيه ثم خرج إلى المسجد مساج حقيس أبحه لا يخرجه إساق ونسار إلا الصلاة والسلام ميان أما لا لا يخرجه إساق أبحه إلا الصلاة والسلام ميان إلا الصلاة صلاة ميان لم يخطب نمط الله صلى خطوة طلابة إلا هديك لو طلاب صلى رفع القربة لو قادل له إساق بها طلابة صوبتين درجة درجة لو قادل وحط عنه ولقيت بها وحويانها بها طلابة صوتي خطية تنقف فإذا صلى مركو تكذو لم تزل الملائكة ملائكة كمسو ليسو تصلي إن أدو عيسو عليه دو شيسا ما دام في مسلاه ما شو كنت كذا أنتم مرخى صحوي ما الله اللهم صل عليه إله أمام بورنسا اللهم اغفر له له دم الله اللهم ارحمنا ونحرسه ولا يزال في صلاة صلاة ليو انتظر الصلاة انتم صلاة سقيه اتفقون عليه ونفضل للبخاري <coughs> allahu astaanu caleyhi tula meeshaa markuu xogow khilaaf yar baad moodaa inuu ku jiro labada xadiid xadiidka hore waxaynu kusoo marnay toddobiyo labaatan darajo baynu kusoo marnay xadiidkanna shan iyo labaatan darajo soo maaha shan iyo labaatan iyo toddobiyo labaatan way sir khilaafsan yihin sooma see loo jamcin qaabka loo jamcinayo waa sidee <coughs> haa waxaa loo jamciyaa inta zaa-idka ah ee markaas waxaa weeyaan dheeraadka ee toddobiyo labaatanka ah baa la qaataa waayo waxay dhaheen liannahu laa yaxsulu bihi ilqaau nnaaqisi waa lidukhuulihi fiihi bikhilaafi alcagsi <laughs> waxay dhaheen toddobiyo labaatankan qaadaynaa bay dhaheen sababtoo ah haddaad toddobiyo labaatan hesho shan iyo labaatan waad heshay sooma ya laakiin labaatan haddaad hesho toddobiyo labaatan maad hesha marka waxay yidhaaheen na'khudu zaa'ida walaa na'khudu naaqisa liana annaaqisa yadkhulu fi zaa'idi wazaa'idu laa yadkhulu fi naaqisi bay yidhahaan macnaheedu waxaa weeyaan waxaan qaadanaynaa inta zaa'idkaee dheeraadkaa naqsiga iyo inta naqsigaana qaadamayna bay yidhaaheen sababtoo a bay yidhaaheen inta naqsigii zaa-idka inta dheeraadkay hoos ka shaabaynaaheen ama si kale haddaan ku dhigno inta badan baan qaadaynaa ee inta yar qaadan waayo inta yari inta badan bay hoos gashaa laakiin inta badani inta yar ma hoos geli karto saxiix na'khudu zaa'ida walaa na'khudu waxa weeyaan naaqisa liana annaaqisa yadkhulu fi zaa-idi wazaa-idu laa yadkhulu fi nnaaqisi qaacidaas yidhaah waka dat is aan. ha midda kale shayqun an wuxuu dhihi jiray sheekh cabdullaahi waxaa kaloo lagu jamciyaa cadad cadad ma anfiyo cadad cadad ma anfiyo waa laba tiro soo maha isma diidaan laba tiro oran jiray laba tirona isma diidaan buu oran jiray alcadad alqaliil laa yunaafi alcadad alkahiira liannahu mafhuumu alcadadi gayru muraadi cala asaxiixi min aqwaal usuuliyiin waayo waxay dhaheen usuuliyiinta iyo madhabka usuuliyiinta marka la dhiganayo cadadka iyo tirada marfuum leh oo haddii shan iyo labaatan la yidhi lagama qaadanayo inaan wax ka badan la helayn haddii toddobiyo labaatan la yidhaahana in wax ka badan aan la helayn ama in ka yar lagama fahmay yidhaaheen oo marfuum ma aha <clears throat> waaya ilaahuna cafi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله رسولك إلى وحوري صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات صلاة وحو علص على المنافقين منافقين صلاة العشاء صلاة العشائية وصلاة الفجر صلاة الصبح ولو يعلمون حقيقة وقال لها يوم فيما وحي قسوا لا توهما ويمن لها ولو حبوا كل قرد بها بادينا ولقد هممت وان دوري أن آمر إن أمره بالصلاة صلاة وفتقام العقيدة ثم آمر أمره rajula nin fayusallii binnaasi dadka markaa uu tukiyo uma indaliqa aan tago fii rijaalin maca rijaalin rag aan kaxaysto macahu macoog uu yahay xusamu xagal xagal oo min xadami xaaba ah ilaa qowmi qole xaggoodna aan u kacno laa yashhaduuna asalaata salaada markaas waxaa weeyaan aan soo xaadirin oo fawxarriqa aan ku gubo calayhim dushooda buyuutan guryahooga binnaari dab aan kusoo gubo waa halis waxaa weeya wuxuu daliilaya xadiidku salaada jamacaadkana waajib tahay waayaa nabigu sala allahu caley wasalam dhiig muslimiin markaas waxaa weya sunno umuna banayseen waa waajib weeyaan ta kale meesha taallo waxaa weeyaan wuxuu nabigu u daayay sal allahu alay wasalam dumarka iyo ciyaalka iyo dadka aan waxba galabsanin uu markaa u daayay weeyaan allahu mustacaan waa salaadaha markaa marka ee qolada haddaan khilaafka madhabiga aan yar sheegno mawaajib mise oo sunna jamaacaadka haddaan ku yiracalino khilaafkaas xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay qabaan saddexdaa qolo oo sunna muakaday qabaan xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyadu saasay qabaan laakiin waxay ku tiri qolo kale waa fardu kifaaya oo waa sida markaas waxaa weeyaan imaamu nawowi iyo qeybo kamid a ah ay qabaan oo shaaficiyada kamid ah qolo kale oo saddexaad baa jirto waa waajib bay yidhaaheeno laakiin salaadu way ansaxaysa haddaan jamac lagu tukanayn waa madhabka imaamu axmed iyo xanaabilada atbaacdiisa oo dhan iyo muxadisiinta oo dhan siday qabaan weeyaan meeshay muxadisiintu maraanna waxaa weye meeshaasaa xoog badan li liannahum acrafu bilxadiid iyagaa xadiidka ugu yaqaano be waayo hadday fuqahaday haddii xadiid isku khilaafaan qolada naxwiyiinta iyo qolada markaas waxaa weeyaan muxadisiintu hadday xadiid macnihiisa isku khilaafaan naxwiyiinta waxaa lee iska lugeeya idinku icraab iyo waa nasbiya waa rafciya waa jar iyo waxaa loo joogin baad ka hadli jirteen iyo sukuune eh. ukaadiyaa la xadiidka dad baa u dhuunduleele sooma ka waayahay daahiriyaduna way kasii badiyeen waxay yidhaheen waaba shardun lisixati salaati salaad baa sixi maysa bay yidhahen min shuruudi salaati waxaa kamid a ah inaad jamcba ku tukatay kuleeyihi waayahay waana sida qowlkaa xataa waxaa doortay markaasu ninka loo yaqaana abulwafaa ibnu caqiil alxambali raxima allahu tacala risaalo muhiimu leeyahayo waxaweyaan dalabada inu iska dhaalacdanay muhiimto layidhaaho waxaweyaan eh, waalayidhaha makaarim alakhlaaqi risaalo layidhaaho aadaabta iyo akhlaaqada waxooga markaas waxaweyaan ka hadasha baa jirta markaas iyo sheekh islam ibnu taymiya waa siday rajaxeen muxaqiqiintaasi abulwafaa ibnu caqiil alxambali iyo ibnu taymiya iyo raggaas allahu mustacaan calayhi tuklaat وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى باب حضور النساء المسجد باب حضور النساء الدمر كون سو حاضران بو باب يحيى المسجد مساكن سو حاضران وعن عبد الله يبري يفلي ودغيا سو labadiina wuu noo dhigayaa nasaqa markood baa abwaabta markood iyo tarjamadaas markaa waa anaa munaasaba ahaan xadiidkay munaasab u tahay waxaa loo dhigay madbacadooyinka waxaa ku daray qolyahan shurqaaxda ama madbacadaha ku daray markaa laakiin mayan asal ahaan tarjamada kamid maha sheekh uu tarjamaysay isagu sheekh kitaabka qoray asalka isagu tarjamada kuma darin laakiin waxaa ku daray ذكر البيسيسي بابك مناسب حديث مناسب جدا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن إذا استأذنت ملقي كائنا دلبته أحدكم متكين امرأته إسلانتيس إلى المسجد مسائكة فلا يمنعها يون الدين قال وحول عبد الله بن عمر فقال بلال باوحول بن عبد الله وبلال بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ويل كيسي ويا بلال ونزل والله ما قد دارتيه lanamnacannahu waan u diidaynaa cabdillaahi bni cumar baa wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi war markuu midkiin ay ka eedan dhalabto isnaantiisu ay tiraahdo markaas waxaa weeya masaajidka ma taga yuuna u diidin wiilkiisioo bilaal halka fadhiyin baa soo boodayo a wallahi wallaahi diidanaa u buu yidhi suuragal maaha buu yidhi qaala wuxuu yidhi fa aqbala qaala wuxuu yidhi fa aqbala waxaa soo qaabilay calayhi dushiisa cabdullaahi baa soo qaabilay qaalada hadda waxa wato waa raawiga ka waranaya cabdullaahi bni cumar weeyaan fa aqbala waxaa soo qaabilay calayhi dushiisa cabdullaahi baa soo qaabilay bilaal waxaa soo qaabilay cabdulaahi fa sabahu wuu caayay sabban caayay sayi-an oo xun buu caayay maa samictu maana maqal sabahu caydaysaa midlahu iyadoo kalaa qadun weligey weligeys uu ceebeeyey maana maqal bidcaab noocaas oo kale ah waayo waqaala wuxuuna yidhi أخبرك وحنكاغ ورحمي عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنه حسكال هذا والله لنمنع عنه ونودي لنا وفي اللفظ المسلم وحيهد لا تمنع هودي لنا إما الله addoommada ilaahay مساجد الله مساجد الله هودي لنا markay isaga laftiisu bilaabay xadiidka nabiga socosada kamuuna hor imanay ka hor imowna ismuun lahayn laakiin wuxuu ka hadlayay waxa u muuqatay wuxuu waqtigu nabigu sidaa lahaa sala allahu calay wasalam waqti waxay ahayd waxaa weye fitanta ayay tahay eega laakiin fitantii oo badatay oo dumarku in guryaha lagu celiyo inaga marka hadda waaba laga tegay sharcigii waayo gabadhii way iska socotaa cayar cayar wayba iska socotaynaysaa iyadoo cidnaba la tashaaday doonto sooma markaada jooga safar wayba ka dhamaan laayihin waa iska socdaan cayar inta kale wadamo kaliya markii gabadha waxbarasho loo geynayo waa in maxramkeedu soo u keeno markay sii noqonayso maxramkeedu waa inuu kaxeeyaa laakiin iska wareegeysa uun sida imalka galay suuragal maaha dee gabadh waa inay markaas waxaa weeya maxram ay leedahay laa tusaafir waxaweye imraatun ilaa wa macahaa duu maxramin nabi gabadhi maba safrika tansideedaba ilaa markaas waxaa weeye maxramkeeda ay wadato mooyaane waayo hadday ciriiri ku tahay oo markaas waxaa weeye maalin walba walaalkeeda iyo aabaheeda ayna helayna hay wadaad ha iska samaysato waxaa weeye raaraaco la socsocdo maxram waade meena sida ahayn midda kale waxa weeyaan eh, gabdhuhu waxaweye jaamacadahan iyo waxaanay dhiganayaan mashquul ma wax faa-ida ma soo sidaan ma-aabkeeda iyo meesha faa-iidada ugu meesha waxa laga dhaxlaa mataqaanaa waa ragga janabioo lala saaxiibo la taataabto lala ciyaaro la dhunkado garabka lagu qaqabto la eegeego la fiirfiiriyo la daawado waxay ka faa-idaan mooga intaaba wax kale ka faa-idaan bal adigu sheego kaas maarsaaq waa ugu jirtaa uguma jirtaan ma jaamacad bay dhiganaysa waagii orqa hooyeed iyadoo ku jirta afar bilood waxawey la xadiday waxoo dhanba ma jaamacadda waagaa dhiganaysa waxba la xadidiye midda kale iyada ilaahay waxba saaray gebigeeda mas-uuliyadeeda usama ogin waxaa weeyaan raanib ilaahay saartay intay gurigeeda gurigooga joogto dee waalidkeedaas ilaahay ku waajibiyey maalinka gurigeeda ka tagtay wadaad ilaahay uu usoo dirana ula duulana ha isagay saaran tahay maalinkan <laughs> marka waa waxa weeyaan halis weeyaan marka ana waa wax fitantaa badan marka waxaan sac ka wadaa hadda mas-alada meesha taalla waxay tahay hadda masaajidkii baa layidhaha ka idan qaadato meel kale maxaad maraysa masaajidkii baa layidhaha ka idan qaadatee laakiin meel kalean u safrayaa waxaa weeya waan baabi owlaa inay idan qaadato waayo xadiidkaas abu daawud iyo tirmidiyana ay soo saareen caaisha waxay tiri waxaa weeyaan hadduu ogaan lahaa nabigu salallahu alay wasalam dumarku waxa ay keeneen ay dib ka keeneen uba u diidi lahaa nabigu salallahu alay wasalam uba u diidi lahaaba midakale waxaa kamid a ah, shardi waa inayna markaas waxaa wey fitana looga baqay matalan cadar waa in la marsanin eegana waxaa moodaya in loogu daldaarmay suuqa markay u baxayaan cadar unbaa ka yaababa gaadhlo la saarnaan kari wadana la mari kari maysid waaba wada cadar socdaba nabiguna sal slam wuxuu idaa shahidad axadukum ixdaakuna almasjida falaa tamasa dhiiba marka midkiin waxaa masaajidka soo xaadirtay in cadar la soo marsan waxaa kaloo nabi sal slam ayuma imraati asaabad bukuura falaa tashamacna alcishaa alaakhira gabadh kasta oo cadar markaas waxa weeyaan istaabsiisay yaana cishaaga naga soo tukanin naga soo nabi sal slam yidhi muslim baa labada riwaaya soo warramay waxaa kaloo abi daawud iyo keyrkay soo wariyeen nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi haddaad aragtiin gaban intay cadaraysatay baxdoo suuqa u baxday zino u markhaati kaco nabi sal slam yidhi waddadii zinaday ku jirtaa rag baa meesha jooga moogtahay waa la damci soo ragna damaciya dacarmino kama dhamaato waa waxaa weye iska damcayaa aan soconno raggaasoo dhan baa ilaahay kusoo jeedinay waayahay iska soo dabagelaya wadaadadana dambe waxaa la sheegay inay markaas waxaa weyaan gabadha ilhaagsan baa daalka inay iska soo dabagalaan oo noqolan waa tahay <laughs> bay yidhaaheen masaaridaas sidaas mootaa waxaa qoli qolyaha masaarida waddada ka kaxaytaan <laughs> macnaa way soo raacayaan way la hadlayaan warkaasi kuleeyahay suuqaasi istaagtaagayaanoo suuqaas gabadha ka doortaan kadibna waxaa gabadhu ku qanca suuqa marka meelaha socdo unbuu dabageli xaafaday gashanbu ka dabageli qofku ka dabagala bes wuxuu gabadhanaan ku qancay hala isiiyo ama iyaduu ku odhan bes dhamada xaafadii leytus waxaa iskaga baxo saas kuley waa cajiib aan socono baabu sunani alqaatibati sunooyinka waxaa weeye waajibka raqaacay wa taakiidu rakcatay sunnati alfajri labada ragcadood ee sunnaha salaada subax sida loo adkeeyey wa fadlihima iyo fadligooda can cabdillahi bn cumar radi allahu taala canhuma qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca rasuulilahi rasuulka ilahi sal allahu alay wasalam ciise rakcateen laba ragcadood qowla duhri duhur ka horreeya oo rakcateen laba ragcadood bacdahaa markaas waxaa weeyaan ka dambeeya waaye iyo rakcateen laba ragcadood oo bacdahaa markaas waxaa ka dambeeya oo rakcateen laba ragcadood bacda aljumcati jumcada ka dambeeya rakcateen iyo laba ragcadood bacda almaqrib maqrib ka dambeeya oo rakcateen bacda alcishaayi iyo laba ragcadood cishaaya ka dambeeya وفي لفظ لفظك لو حاف عمل المغرب المغرب كي والعشاء عشاء مياء والفجر الصبح والجمعة الجمعة ففي بيتي يقول لي سكوت كنجري وفي لفظ للبخاري لفظك لو بخاري الصمالي وحوها أن ابن عمر قال وحويله حدثتني حفصة وعيشة كيسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوها يصلي في تقلة سدتين لورق عوض خفيفتين وفضفضت بعد ما يطلع الفجر صبح ينطل الشكدي وكان وحي ساعة ساعة لا أدخل أنا أقلل وكان وحي وقتك ساعة ساعة gelin wa kaanad waxay waqtigaas saacatan saacad saacadoo laa adkhulu aana u gelin cala nabi nabiga sala allahu alay wasalam fiiha saacadda dhexdeeda waay salaada subax ka hor dadka u wareegi maysid moogtahay soo eegi maysid marka salaadii subax markuu waxaa la adimo uu nabigu tukanayay sala allahu alay wasalam sunahaan sadateyn hadda laba ragcadood baa laga wadaa min tacbiir iljuzi waraayat lkulli waxa u yaqaanaan وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت عائشة لم يكن النبي نبي معه صلى الله عليه وسلم على شيء شيء shaygaasoo waa annawaafili sunayaasha kamid ah shadda kii kaga adag tacaahudan dadaalka minhu xaggiisa ku dadaalayo calaa rakcatay alfajri labada ragcadood ee markaas waxaa weeye subaxa wa fii lafdi limuslim wuxuu aha rakcata alfajri labada ragcadood ee subaxa yaa khayrun ka khayr badan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha wixii ku dhex sugan baabul aadaani aadaanku baabi waliqaamati yaa وايه وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه aadaanka xagga luuqada carabigu horta waxaa leh aliclaam baa layidhaha al-iclaam waa ogeysiis waxaa layidhaha sharcigana waa aliclaam bixuduuri waqti ficli salaati bidikri maksuusin waxaa layidhaha in la ogeysiiyo salaaddii waqtigeediinu soo xaadiray waxaa weeyaan alfaad gooniyan iyada loo isticmaalayo waxaa la jiday marka sanadii koowaad ee hijrada waxaa ee hijrada bishii sagaalaad wuxuu nabigu salaallahu alay wasalam madiina meelaha taqriiban uu jooga markaas waxaa sagaal bilood eh, ayuu markaas waxaa la jideeyaa layidha waayahay allahuma salam aleyh sala marka waa fardu kifaaya weeya fardu kifaaya oo bimacnaa inay adimaan ragga waa fardu kifaaya oo dadka qeyb kamid a ah hadday adimaan qeybta kale laguma le laakiin haddii markaas waxaa weeyaan wax adimaba la waayo dhintay marka uu ku waadumaabaya وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحوري أمر بالعالم بلال وحل أمري أن يشفع الآذان آذانك إنه مرقى صحاويا ترى إسلاقا وكدقه ويوتر الإقامة قيمتان كنا ووتريه كلي كلي وكدقه آه marka waxoogo khilaaf waxaa ah ku yarjira aadaanka xukunkiisa waxaan sheegnay inuu fardu kifaayo yahay laakiin marka maalikiyada iyo bacdu shaaficiya iyo cadaabina bilqabaax oo taabiciya waxay qabaan waa waajib raggana waajib bay ku yihiin bay qabaan waxaa kaloo markaas waxaa weeya culimada qeybo kamidana ah ay qabaan sida xanafiyada iyo shaaficiyadu siday u badan yihiin waajib ma aha waa sunnay qabaan waxaa markaas waxaa weeyaan sheekh lislaam ibnu taymiyana uu markaas waxaa weeyaan ku sheegay kitaabkiisa alikhtiyaaraad la yidhaaho khilaafaadkaasuu ku sheegay waxay markaas waxaa weyaan adigu laysku soo duuduubaa sida ugu qaajixsan uguna xoog badan waa markaas waxaa weeyaan in fardu kifaayo weeyaan la yidhaaho sidaasaa ugu xoog badan marka aadaanka ma labalabaa laga dhigi mise afar afar baa laga dhigi لفت يذا لفتي ذا ليس وحيا وحيلاه قال قد وكي تبن كلمه كو الله أكبر الله أكبر صلى الله انت أسأل الله لقد يبينا إيوه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وعيم سأفر صمع أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح cafan xaya cala asalaax hal mar keliya sodooma xaya cala alfalaaxna hal mar keliya sideed dayib iyo waxaa weyaan allahu mustacaan allahu allahu akbar allahu akbar toban sooma laa ilaha illahu lagu dhameystiro marka taasi waa aqiimka markaa saxdaa caqiimka ku iyo tobankaa kelima واي أقيمك وكي يطلنك كلمة أوية لكن محمقنا يا آذانك مثلا شن يطلن كلمة ونقنا يا شن يطلنك كلمة حوية الله أكبر الله أكبر وعفر زير له عليه لما جاء الله أكبر الله أكبر يا الله أكبر الله أكبر عفر صمع إيوه أشهد أن لا إله الله الله وجهه وعيم سليح صمع أشهد أن محمد رسول الله وجهه حي على الصلاة iyo xayi cala alfalaax mid walba laba jeer uu yahay labiyo toban sooma allaahu akbar allaahu akbar afariyo toban laa ilaha illahu shan iyo tobanka waaya marka aadaanku waa shan iyo tobanka waxaa weeyaan eh, aqiimkuna waa ku iyo toban kalimo weeyaan sidaasaa ugu xoog badan sidaasaa ugu xasan waana sida imaam axmed uu doortay raximahu raximahullahu tacaala waana sifada xanafiyada iyo shaaficiyada jamaahiiru ahlicilmi isku geeyo say u badan yihiin culamada muslimiintu qadiiman wa xadiidan salafan wa khalafan siday ku tageen weeyaan waayo aynu soconay وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال وحوري أتيت النبي النبي النبي صلى الله عليه وسلم والحاله يسون في قبة تندو كسوية ولو يسغو صنات في قبة تندو ولو يسغو صنات وكسوية حمراء أو قدودا ومن أدم حركة سميسا qaala wuxuu ihi fakharaja bilaal baa soo baxay biwuduuyi weysu la soo baxay fa min naadixin dadkii waxaa kamid ahaa fa min naadixin mid markaas waxaaweyaan biyaha isku rusheeya wa naa-ilin mid iska algaarsiiya fakharaja nabiy nabigaa soo baxay sala allahu caley wasalam wa caleyhi dushiisana xullatu isku joogbaha xamraawo guduudan kaanii waxaad moodaa andurna fiirinayay ilaa bayaadi saaqiyihi labadiisa kub cadaankooda qaala wuxuuhi fatawadaa u وأذن بلال بلال وأذن بلال وأذن بلال وأذن بلال بلال وأدمي قال وحر فجعلت حنق قلي أتتبع فاخو أفكيس إن مرها قاعيه ها هنا قال وحور أبي جحيفة فجعلت روحا قلي أتتبع إن راعي فاه أفكيس ها هنا لنعا يقول وحوج إلى يمينا وشمالا مجري بدح حي على الصلاة حي على الفلاح وحي على الصلاة مركو ليه حق waya leexanaya anagoo eegaya la leexanay marka waxaa weeye xay calfalaa wuxuu xagga bidixda wuu yardaymoonayay annagoo la yardaymoonaya waa fiirinaya yaquulu wuxuu jiraa yamiina washimaalo midig iyo bidix xay cala salaa xay uma rukizad lahu catratu uma rukizad markaas waa loo qatamiye lahu isaga canizatu sooma catratun yaxuunaya waa lafdiga qalku jira huma rukizad waa loo qatamiye markaas haa uma rukiisa nabiga waa loo qutubiyey sala allahu caleyhi wasalam anasatu waran baa loo qutubiyey fataqadama macnaa sadru ka dhiganaya fataqadama horey buu galay wasallaa aduhra duhurkii uu tagay raqacteen laba ragcadood uma lam yasal kamuna suulin yusallii inuu tukanaya raqacteen laba ragcadood xataa rajaca ila lmadiinati madiina ilaa kusoo noqday manaa masaafir buu ahaa weeyaan <coughs> allahu mustacaan وعن عبد الله بن عمر عن, عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحويل إن بلالا بلال يؤذن بالليل حبين بؤدمائي فكلوا عنا واشربوا اسكعبه حتى يؤذن ابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم إنه إلاو كأدميه وعنا وعن رمضان تيصون خليو بلال دهكراد وأدميه iyo waqtiga suxuurta buu adduumayaa bilaal ee markaa iska cuna cuntada laakiin markuu cabdulaahi ibnu umi maktuum markuu waxaa weeyaan adimo cuntada waadinka xaaraan weyaan laana isagu subax waa dimaa waa diman daa kalaad وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه قال وحوري قال رسول الله رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة مؤذنك مرقان مقشين فقولوا لها نعم، مثل ما يقول وحوري هكذا كتب لها معناه ومرقوا آه، كلمة السيدة <coughs> إذن كنا كتب laakiin mid baan iyada laga dabooranin oo xaya cala salaah iyo xaya cala alfalaax labadaas iyada dee xaya cala asalaah laga dabooran maayo laa xawla walaa quwata ilaa billaah baa la odhanaya waay nowda laa xawla walaa quwata ilaa billaahi ilaa billaahi alcaliyi alcadiim baan ku darnaa sooma waayo macnaahan waa iska sax weeyaan laakiin xadiid ahaan waxaas wa laa xawla walaa quwata ilaa billaah xadiid amintaa baa ka sugan isaga xusun laakiinna wayba khaldaan badoodayaashu way carabi ahaanba u khaldaan laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim baydaha dee alcali alcaliyi waxay sifo u tahay allaahida moogtahay marka sifaduna mawsuufkeeda raacdaa mar walba ama nactigu mancuudkiisuu raacaa marka ilaa billaahi hoos dhigan yahay allaahi soo maaha dee alcaliyi waa in la hoos dhigay isagana markaas laakiin alcaliyu haddaad tirado godadee oo qalday markaas waaya macnaa carabi ahaan baynu usoo sallay markaas baabu istiqbaal qiblati qiblada qaabilitaankiisu baabi waaya waa qiblada waagii hore waxaa loo tukan jiray waxaa weeyaan allahu mustacaan toddobiyo toban bilood ama lix toban bilood aduu sanad iyo taqriiban warkaas waxaa weeyaan iyo afar bilood ama sanad iyo shan bilood ba waxaa loo tukan jiray beytulmaqdis xaggeeda nabiguna salaallahu calay wasalam wuxuu jeclaa inuu u jeedsado xagga kacbada markii dambe waxaa lagu yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falan nuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraami waxaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrahu waxalaguyihi waxaan aragnaa wejigaaga gadgadoobkiisa xagga samada waxaan kuu jeedinaynaa qiblo aad qaali ka tahay ee wejigaaga jeedi masaaidka xaraqana bartankiisa u jeediya meel kastoo joogtiina wejiyaashiina soo jeediya qibladu markaas waxa weeyaan waa shardu min shuruudi salaati in la qaabilo markaas qiblada marka waqtiga xaggaa loo jeediyey sanadii labaad ee hijraday ahayd markii beytulmaqdis laga soo jeediyey ee loo jeediyey ilaa kacbada waa sanati athaaniya min alhijra sanadii labaad ee hijraday ahayd وكان الشرط من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة قبلة إذا القابل من الصلاة السحمس وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحا يصبح كي كتب صميستا على ظهر الراحة هشيسة دشيدة وقاديد كيسة فوشية حيث كان وجهه مالك سوج بيسو سجيده ويومي ويشارج لي برقاء سمد حيسة وكان ابن عمر وحوها يفعله كي لا صميه madaxiisuu shaari jiray bimacna xashii buu fushan yahay soo ma wuu iska dee faatixadii iska dul akrin laakiin markuu qofdi gaaro madaxuu hoos yar foorinayaa soo qaaday haddana sabcallaha way ka dhigata haddana sujuudi wuu sii foorusanayaa oo halkii markuu eh, madaxa halkuu gaarsiiyey rukuucdii yuu sujuudda kasii hoos marinaya mathalan haduu sujuudi marka rukuucdii halka gaarsiiyo sidaa yiri waa inuu sujuudda sidaas yiri yidhaaha wafii riwaayatin riwaaya kale waxay kaana kaana wuxuu ahaa haa halkaan muxuu leeyaha yutiru soo ma wayaabe yu'thiru wuu dhigayaa socon kari weeye yu'thiru suuragal maaha dee kaana wuxuu ahaa yu'tiru kii ku dul witriyay calaa baciirihi awrkiisa dushiisa ولمسلم حوصنا هذا غير أنه غير لكن أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي كمنا دكجرا عليها حشد الشيء على المكتوبة الصلاة واجبها salaada waajibka ah iyada markaas waxawey maadaamay qibladii iyo qaabilitaankeedii wax badan u baahan tahay iyada markaas waxaa weeyaan eh, laasim waa inuu qofku soo dhaadhaco markaa ku tukado laakiin gaari haddaad siyaarantahay ama diyaarada saarantoo kale seed yeeli gaarigina ku istaagi waayo diyaaradina ku istaagi weydo haddaad is leedahay waktigu oo weli joogaad gaari markaas waxaa weeye magaaladaas ama jamcu taakhiira aad samayn karto oo is leedahay markaa salaadaa labaadeed waxay salaada u geysay waa gaari magaaladii ama wadanka hadaas leedahay waa sax laakiin oo dib baad iskaga dhigan kartaa jamcutaakhir baad samaysan kartaa laakiin haddayna taas suurtagal ahayn waxaa ku dul tukanay diyaarada lafteeda ku dul diyaarada lafteeda waa ku tukanaysaa gaarigaa saaranta ee baska saaranta kursigaas iskaga dul tukanay waayo waa hadda waxaa weeyaan waayo sababtu waxay tahay haddaad qibladii qaabili karto waa sax haddaad qaabili karin waad ku dul tukanaysaa leana salaaddii haddii kale jama taakhiirna waan suurto gelin gaarigiina waa kuu istaageen dee suuragal maaha marka inaad salaaddii laga taga ha inuu weyse qabtaa waajiba kawaran manaa adoo weyse qaba oo manaa dee gaadiidkii raacay diyaarada noqotaa ma wax doonaa noqdee aada weysadii kaa jadaba dee waxaa sameyn markaas aduu waa laasima inaad horta weyse qabto laakiin waxay yidhaaheen shaaficiyadu waxay yidhaaheen wuu iska tukan ba yidhaaheen waagu biyahalna wuu soo celin ba salaadaas iska tukani waagu biyahalna wuu soo celin ba waa faaqidu dahuurayn bay u yaqaaniin faaqidu adahuurayn bay u yaqaaniin kaas qofka hadduu waayo markaas waxaa weeyaan weysa wuxuu ku weyseysiiyo wuxuu ku gabagabaysa toona hadduu waayo waa faaqidu dahuurayn bay qaarkoodna waxay yidhaheen gaadhigaa saarantahay laftiisa kursigaad kursigaad ku fadhida ku tayuun bay yidhaheen <laughs> waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan fatayamamuu saciidan dayiba waa maa calaa wajhi alardi saciidka la sheegaya wax kastoo dhulka dushiisa ha dhulka dushiisa gaadhiga saarantaha kamida bay yidhaaheen sheekh mashaayikhda kamida ayaa waxa dhacday wuxuu iga sheekeeyey mar dhexda ahayd jazaahu llahu khayran wuxuu iga sheekeeyey wuxuu yidhi adisababaan kusii socday buu yidhi sababu marka waxa weeyaan ma weyse qabin buu yidhi waxaa weeyaan salaadiina inay dhaafto waay iyo cunno weyda buu yidhi gaarigiina la istaajin waa waxaan sameynaya bawdada intaan ku tayoomay wasaa ugu dhuftay ma salaadii gale buu yidhi bawdada inaan ku tayoomay buu yidhi leanna wa kol waagii dambe biyahelna waan soo celiyo markaa waagaad biyahesho baa soo celin waan iska tukanaysaa faaqid dahurayn baa la yidhaahaa sidaa اللهم السلام عليه تقول walilbukhaariy bukhaari waxaa u sugnaaday ila alfaraa'ida waajibaadka mooyaane sunayaashu ku dul tukan jiray midda kale adoo lugeynayo xataa iska lugeynayaba sunnaha waa iska tukan kartaa waana meesha fuqahada shaaficiyadu yidhaahiin arbacan waxaa weeyaan isagoo afar kamid a salaadaas wou lugeyn bay yidhaaheen wa arbacan wou istaagi bay yidhaaheen afar kamida isagoo socda waa samayn bay yidhaaheen afar kamidana uu samaynayay bay yidhaaheen waa faatixada iyada markaas isagoo socdo aqli bay yidhaaheen laba ictidaalka samic allahu liman xamida wuxuu samayn bay yidhaaheen isagoo socday ictidaalkana iska samayn karaa bay yidhaaheen saddex atixiyaadkana wuxuu atixiyaadsan bay yidhaaheen isagoo socda afar <laughs> ya assalaamu calaykum tana salaamu naqsigana wuxuu sameyn bay yidhaaheen isagoo markaas waxaa weeyaan socdu iska sameyn bay yidhaaheen afar la wiistaagiyo takbiiratulixraamka allaahu akbarta wuu istaagi bay yidhaaheen rukuucdana wuu istaagi bay yidhaaheen sujuuddana wuu istaagi bay yidhaaheen fadhiga laba istiyood u dhexeeyana wuu istaagi bay yidhaaheen afartaana wuu istaagi bay yidhaaheen oo isagoo yar taagan buu sameynaya uu ishaaraya haa sunnaha boqol ragcadood siid ku qirtaa haddaad meel lugayso haddaad hoob meel lugayso aayarunbaa iska sii tukan qaada shaaficiyada in badanoo kamida way tilmaameen ya ha ha saas yidhah waxay dhahaan eh, qiblada marka hore waa inaad qaabisho markaad xeranayso macnaha ayaad qaabil bay yidhaaheen marka dambe iska sii marka galbe meesha doonta marka dambe xataa waxay dhahaan gaari xataa haddaad wadato gaariga marka uga horeysa ama waxaad qaabilin bay dhahan qibladan qaabilin bay dhahan xagga qiblada ujeedin markaasaad xidhani kadib meeshaad u dhaqaaji xaggan ba ujeedi haddaad doonto marka daba xagga usoo eriyo laakiin marka hore waa inaad qiblada xagga yar qaabiliso waayo waqtigii kuma saamaxayo waa yar degdegaysaa maalan waxaad ka degdegaysaa maalan inaad markaas waxaa weyaan hadaad dee waxaa weyaan istaagto oo tukato oo waqtigaa ka dhacay soo ma dee iska soco salaadaadiiyo socodkaadiga isku darto qiblada markaas olasiyar qaabilin وواسع صومه الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة واي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحوري بين وقت الناس صدكم بقباء قباء كسويهم في صلاة الصبح صلاة الصبح وقت جاء محيي من آتي من ذمانية فقال وحوري إن النبي صلى الله عليه وسلم آه waayahay uh, qad unzila waa lagu soo dejiyey caleyhi dushiisa alleylata xare qur'aan quraan baa lagu soo dejiyey waqad umira waa la amra an yastaqbila kacbata kacbada inuu qaabilo fastaqbiluuha qaabila wa kaanad wujuuhum wejiyaashooda waxayd ilashaami shaam xaggeeda u qaabilsanayd fastadaaruu ila alkacbati kacbada xaggeedana fastadaaruu way soo wareegeen ilalkacbati kacbada xaggeediiba usoo wareegeen manaa waxaa weeyaan iyagoo salaadii aan ka bixin unbay sidaa isku soo melmeleen salaadii iyagoon ka bixin wabay soo melmeleen hawaayiyaa xaggana u jeedeeday qibladiina waa xaggane wayse soo melmeleen soo maha laakiin eh, markaas waxaa weeyaan eh, xagee markaa imaamkii baa dee xaggaa dambe markaa sooma nawayse soo melmeleen soo marka imaamkan inuu horeeyaa la rabay isaga waa ka wada dambeeyaa marka de ila waa xaggan kala noqotee see la sameyn markaa waxay dheen ayar soo tallaabsani ayar iska soo tallaabsan bay yidhaheen intaas yidhaha waaye intaas waxay yidhaaheen musoo tallaabsan bay yidhaaheen oo aayar intuu iska soo tallaabsado uu xagga hore iman bay yidhaaheen waayo limaslaxati salaa dhaqdhaqaaqa faraha badan inay muddo dheer buu soo tallaabsan laga yaa soma ilaa toban tallaabo marka dhaqdhaqaaqa limaslaxati salaa waa caadi bay yidhaaheen salaada maslaxadeeda darteed haddii loo samaynayo waana salaada maslaxadeeda darteed way yaqanta waxay dhaheen qolada mucaasiri culimada mucaasiriinta waxay dhaheen xadiis waxaa laga qaadanayaa taleefon haddii wax lagugu sheego iyo haddii wasaalic lacanka wax lagugu soo diro in markaas waxaa weeyaan warkaa maqbuul inaad iska aqbali karto waayo waxay yidhaaheen hadda nin nin unbaa lasoo diray hal nin keliya laakiin waxaa weeyaan iyagu nebigiina kama afqaadin sala allahu caley wasalam qur-aanku markuu degayin markaa xadii aayadaas markay degaysan mayna joogin ee nin keliya loosoo diray ninkiinba ka aqbalen soo maa haddii saasaa dhacday laha telefoon iyo wax laguu soo diro bishii ramadaan way gashay taleefonka lagugu soo sheego way gashay soon bay yidhaaheen waayahay allahuma mustacaan caleyhi taqlaan ah. mida kale halkaa xadiidka horan soo maraynay salaada waajibku xataa mar waxaa jirta ay ku dul ansaxdaa jirta gaadiidka dushiisa adigoo fuushan oo markay daruura keento weeyaan maalan daad baa dhulkii wada socdo meel la istaagto ma jirto maalan waxaa weeye cabsi baa jirta maalan kasoo qaado waxaa weeye ma istaagi karti inaad gaarigaaga wadato mooyahan marka waxyaalaha noocaas adigu haddii ay markaas waxay jirto weeyaan markaas waxaan kugeynaa وعن أنس بن سيرين قال وحوري استقبلنا أنس بان أنس أنس بان سو قابل استقبلنا ده استقبلنا ونقابلنا أنه أنس أنس بن مالك ونقابلنا حين قديم من الشام الشام مركو كسو قلي falaqiinaahu waanu kula kulanay bicayni tamri ma dhigaya bicayni unbuu dhigayaa waayahay bicayni tamri meesha cayni tamri la yidhaahdo fara-aytuhu waan arkay yusallii isagoo tukanaya calaa ximaarin dadeer dushii wawajhu wejigiisuna min daljaanibi dhinacaasuu ka xigay yacni can yasaaru qiblati qiblada bidixdeedu xigay wejigiisuna فقلت وحان رأيت قوانك واركا تصلي هذه وتكنية لغير القبلة تقبلها غيرك والواسري حق قبلة مجد دلي بيحيا وكحيتها فقال وحي لولا هدي أني أني رأيت رسول الله أنا صلى الله عليه وسلم يفعله سقو صمينية ما فعلتم أنا صمينيا أنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت قاديد كيسا كنت تكنية قال إنه قلت دونه جيدي جري معناها وسيد تكن جري أنا رسولكم أنا صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم